أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام وإتمام الصفوف الأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع aada waa tarjamo iskaba dheere laakiin xadiidka aimahan ba wada kulansanaya wuxuu yihi baabulamri wuxuu u baab yahay amarkii la is-amrayay bisukuuni xasilooni la xasilo fi salaati salaada dhexdeeda markaa salaada la galo bal xarakaadkii salaadu iyadu ay lahayd waa salaadii bay kaba mid yihiin in la xasilo dee khushuucdii baabay kaba mid tahay saa qalbigu ugu faaruq noqonayo salaadii in dee bal matalan aطraaftiina ay khuduucaan ay xasiloonaadaan waa nahyi nahyintii wuu baab u yahay can ilishaarati ishaare bilyadi gacanta la ishaaro wa rafciha la kor yeelo cinda asalaami marka salaada laga baxayo ee assalaamu calaykum waraxmat ullaahi la odhanayo in gacanta sare loo qaado oo bal masalan iyadoo salaamtan dee lala imanayo lagu ishaarayo gacantii sare loo qaado bal taas nahaynteed ayuu baabkeedi yahay wa itmaami sufuufi sufuufta taamyeelkeeda aluwali hore aluwali oo dee safka ugu dambeeya wixii aan ahaynba sufuuftii hore uu kaba mid yahay haddaba siday u kala horreeyeen in loo kala horbuuxiyo oo wixii naqsi ama dhinaanihina ka ugu dambeeya inuu kuba sugnaado bal safna aan la bilaabin isagoo kii ka horreeyey buuxsamaba mooyaane taas buu baabkeedii iyadna yahay iyo taraasi fiiha ana talaasuq iyo isku dhowaantii waa khaasatan safka dhexdiisaba dadkii ku wada jiray aanay meelo banbanaan oo lasoo geli karo aanay badnayne ee iyagii isku dhowaadaan oy dhinacay isa saaraanba wاlmri amarkii biاlijtimaaci bal dee ijtimaac iyo waxalla wixii ikhtilaaf iyo kala jeedsiya ka tafaruq keenaya o dhan bal nahintii layskaba iskaba nahaye ijtimaac iyo tafaruq la-aan la isba bal taas buu baabu yahay bal axaadiiska umuurahan habuu inooguba imanaya de gees markan kaba eegno laba xadiis oo adugu kala adugu kala dheer un oo uu saxaabi keligii noo wada warinaye ba markaa ayay noqon baabka axaadiisa kuba sugan walow wixii sufuufta ah dee baab ka dambeeya axaadiis iyadoo intaa ka badan tahay ay noo iman doonto marka wuxuu uhi musanifku raximah llahu tacaala xadaثana abubakr bn abi shaybata wa abu quraybin qala xadaثana abu mucaawiyata can اlacmashi can اlmusayab bn raafici can tamim bn darafata can jaabir bn samurata qala anahu qaala kharaja calayna rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam sanadka xadiidka kolley iyada horta cidimo cusbeen laakiin xalayto casharkii ahaa ayaa tamiim ibnu darafo kuba sugnaa maanan kusoo joogsanaa waayo xalayta inoogu horeysay caawna waa ka soo noqday xadiid kale oo saddexaadna kitaabka waa ku leeyo laakiin isagoo xooga dambeeyo kaasi bal markaa waana nin taabiciintii adigu dambe kaba mida oo ama taabiciintii dhexaan u jeeda oo dabaqadii xasan albasri ah oo hiqa ah waana kan saxaabigan jaabir bnu samuro kaba warinaya kitaabkanna saddex xadiis buu ku leeyay oo midna xalay taaban aragnay midna waa caawa midna uu dambeeyaa laakiin waa nin hiqaa ah. <clears throat> ama intooda kale hore inuu soo maray xagga marka la eego ninkan musayab kolley magacani de waa magaca luqada carabeedna eh, waxa weeyaan kaba mid ama dee dad carabi ay laba bixi jirtay ruwaadana dee qolooyin kala duwan baa magacan laguba magacaabaaye laakiin kitaabkeenna waxa ku badan imaamkii weynaa ee faqiiha ahaa ee caabidka ahaa ee caalimka ahaa ma raggii ugu mudnaa taabiciintiiba kaba mid ahaa saciid aabihii oo saxaabi ah laakiin isaga had iyo goor waxaan soo aqriyayey horena aan nidhi de saciid ibn اmusayib baan lahayn ninkan saacaa waxaan aqriyayaa almusayab baan aqriyayaa kale waxaana jirta daabidka ay culimadu inoo sheegaan magacan oo dhami wuxuu ku dabdisan yahay ya-doo la fadxiyo oo musayab la yidhaaho buu ku dabdisan yahay saciid aabihii mooye <coughs> saciid aabihii ayaa laba weji leh in musayib la yidhaaho culimmadu yar doortaan kaasoo isaguna waa diidi jiray waa kan hijiray dee reer markaa madiine iyana say ugu aqriyi jireen weeye ama ugu dhawaaqi jireen reer kufa iyabaa musayib odhan jiray isagaa bal matalan laakiin wejga fatxaduna waa jira oo waa tan qolooyinba ay kuba dhawaaqi jireen ama si ay u aqriyi jireen laakiin waxaan intaa ahayn magaca aan ahaynba si kuba yimaada ism mafcuulun baa la aqriyaa musayabe musayib lama aqriyo sayudi alfiyadiisan mustalaxa kul musayabi fabilfatxi siwa waalidi saciidin fali wajhayni xawaa buu dh macnaha musayab kastaaba manaa oo ruwaadda ku sugan maha kitaabkeenan waa ruwaaddiba guud ahaan ula kaco fabilfatxi ya-diisu way fadxisan tahay siwa waalidi saciidin saciid aabihii uun mooye fali wajhayni xawaa buu isagu laba waj buu koobay oo kasre iyo fatxaba ah bal markaa musayab baan leenahay talabaadna xadiidka kollay ladaaifta sanadka ku sugani acmash iyo musayab iyo tamiim saddexduba taabiciintii bay kaba mid yihiin markaa saddex taabici oo kale waaweynuun oo midkoodba ka kale ka warinayo ayaa xadiidka sanadkiisa inoogu wada sugan jaabir ibnu samura markaa wuxuu yihi kharaja calayna rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa adigu nagu soo baxay oo dee male masjidkaa bay joogeen buu ka soo baxay uu ku soo baxay iyagoo fadhiya fa qaala wuxuu yidhi maali waxa ii sugnaaday muxuu yahay macnaa ayu shayin sabata lii kolley istifaamtana waa istifaam tawbiikeed canaani ay la socotay tahay arrinkaasi wax habboon maaha wax toosan maaha weeye waxaadi kuba arkay ii muuqday wax haboon maaha ee de waa inay iska ilaalisaan maali waxa ii sugnaaday muxuu yahay oo ayu shayin sabatali o araakum aan idin arkayaa raaficii aydiikum gacmihiina kuwa sare u qaadayo xaal aad tihiin waana waktiga sare u qaadayaan markan salaada laga baxayo weeye assalaamu calaykum ayla ay ma ayay gacanta ishaari jireen oo markan afka ay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi kuba dhawaaqayaan ayay ishaaro gacameedna raacin jireen ishaaradii oo dee salaamtii ay ishaarayaan kolba dhinacay ujeedsanayaan taasba weeye xadiidkiisa dambe jaabir ayaa saa inoo sii fasiraya maaha rafci kale oo meel kale ah ee waa rafciga ay salaamta ishaaraya de imakan dadkeena qaar waatanaan aragno ee salaamtii sideedii uma ishaaraan marka ay salaada ka baxayaan iyagoo saas iyo yidhaaho oo kale oo waa nooc iyaduba xarakadan la diidayo ah xarakadan la diidayo xadiidka tatimadiisuna ka kale inooguba iman waxay ii sugnaadeen muxuu yahay araakum aan idiin arkaya maxaal aan idiin arkayo raaficii aydiikum gacmihiina kuwa sare u qaadayo xaal aad tihiin kaannahaa se waxay aydido ama gacmahaasi ay yihiin adnaabu khayrin dabooyinkood shumsin ama shumusin kolley shumus baana asale ee shumsi waa takfiifun aan xasiloonayn oo dee bal fardaha iyo geel iyo waxyaalo markaa anhaga dee kolley dabada way oo way lulaano kolle xag bidix bay u dhaqaajin kolle xag midig bal markaa idinku haddaba idinkood moodo gacmihiinu markaa salaada ka baxaysaan ee assalaamu calaykum leediina ay ishaaraysaan ruuxii baaba xaggiisa eh, kale ay u fiiqayeenba si waxay salaamayaan oo kale aada moodo saadee xarakada adnaabtaas fardahaas iyado aan dhaqdhaqaaqaysa en ahayn mid dee xasiloon oo bal masalan aan ahayne taa dhaqdhaqaaqaysa dabooyinkooda dee dhaqdhaqaaqaya can yamiinin washimaal u dhaqdhaqaaqaya iyadood moodaba maxaan idin arkaa na istifaamtuna waa leenahay waa litawbiiq oo macnaha waxaase wax haboon toosan ma aha weeye uskunuu xasila fi salaati salaada dhexdeeda intaad salaada ku jirtaan xasila weeye oo macnuhu waxa weeyaan waa xarakadii aan ahayn xarakaadkaa salaada ama xarake ay xaaja iyo baahi keentay aan ahayn daaya oo wixii xarake ligayri xaaja ama xarakadii badanba taas faraa ka qaada weeyo iskaba ilaaliya uskunu fi salaati qaala wuxuu yihi saxaabigii xadiidka warinayay uma kharaja calayna malaha waqti kale un ayuu rasuulkii ilaahay nagu soo baxay fara'aanaa wuxuuna arkay xalaqan ama xilaqan annagoo xalqa xalqa ah oo ujeeddadu masjidkii rasuulkoon dee aadba u weyneyn ayay fadhiyeen koox koox bay ahaayeen halkan xalqaa fadhida halkan xalqaa fadhida halkan xalqa waa dad baahsan aan dee urursanayn oo kala tagtagsan bay ahaayeen oo annagoo xalaq ah ayaan aragnay xalaqana bal de waa la fadxiyaa kollay taasaaba kaba badan kasradeedana luqo way noo soo naqliyeen waxaanay dee jamac u tahay un xalqa oo wixiisaa u wareegsan sadeasaa aynu bal haddaynu xalqadee kolley xalqo aadba uma fadhino xalqadaas waxaa xalqada oo kale markaa majaalis dikri ama cilmi la joogo loo fadhiisto oo kale iyo albaabka o kale de haddii xalqo laguba xirtan dee ama la doonaya in laguba garaacayo waxyaala sidaasa iyo dhammaan laanteeda way sukuumiyaan oo xalqatun bay adigu mufradkeedu yahay laakiin jamaceeda ayaa ama xalaq ama xilaq ama xalaqaadba laguba jamciyaa haddaba markaa uu ku soo baxay rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ayay kooxo kala duduwan oo qolaba meel ku urursantay fadhido ayuu ah, ayuu markaas ay ahaayeen oo uu rasuulka ilaahay kuba arkay markaasaa muxuu yihi faqaala mali waxa ii sugnaaday muxuu yahay oo araakum de waayo xaal aan idin arkayo aan idin arkaya ciziina xaal aad tihiin firqooyin dad kale tag tagsan oo koox kooxa aad tihiinba taasoo ciziin waa <clears throat> jamcu cizatin oo mala asalku cizwatun buu ahaa sidaas markaas oo kale de wowdan baa kasradan ka horeysiya waxyaala loo gooyo cizatun jamaceeda bal masalan taas markaa ciziin kuba yimaada can ilyamiini wa can ishamaali ciziinba waata qur-aanka kuba sugan macnuhuna waxa weeyaan waa iyagoo dee firaq iyo koox koox aan urursanayn qoloba ay meel gaar u fadhido meeshuna meelba weyn ma aha masjid weynba ma aha taas buu rasuulka ilaahay kuba soo baxay oo markaa wuxuu tanna waa u diidayaa intay ururi karaan inay ururaan bimacnaa darsi oo kale haddii dee dersiga ay ka wada qeyb qaataan darsi cilmi hadduu yiyo wax kale ay kuba kulmayaan oo dee koox kooxdan ay noqdeen walow aanay hadda hadaf u kala tegin dadkaa isjecele walaalo ahaayeen haddana noocani waa nooc tafaruq nooc kala tag iyo kala fogaansho weeye bal mثalا sidee ayaga اجtimaacii la amray iyo اctisaabkii la amray ay hagaag fadhigood wax kastaba ay ugaba muuqato ayuu rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh taa uba diiday waa hadda fadhi aan wax kale oo ay ku kala tasanyihin jireen lakiin bal eh, markana ay noqotay dolaba firqooyin kala ahdaafa kala ujoodooyina xaqiiq ahaan iyadoo hadda khilaafka udhexeeya haddii la yidhaah hagaaga loogu fiirsado wax xaqaaqa oo la taabto aanu lahayn haddana qolo kasaaba ra'yi intay kuma dhegantahay bal kuwii kale ay fogeynayso kale iyagoo la wada sheeganayo magaci islaamnimo bal intan baa la diidee bal maxaa firqooyinkaas iyo kooxaha iyo axzaabtii kolley dee waxaa kuba sugan ee dembi iyo waxyaalo imanaya kolley aad bay u caddahaybe bal rasuulka ilaahay taas buu u diiday ibnu xibbaan ba xadiiska wuxuu u baabaysay walow xadiis abi hureyre isaguna san ku yimi uu ahaa bal sajrintii layskaba iskaba sajrinayey inaan markaa dersi ama cilmi iyo waxyaalo <coughs> dee laguma kulmayo aan la ururin oon la isuguba imane dee san oo kale waxaa laga yaaba koox ay halkan fadhiisato koo kale meel kale oo koox kale xataa duruus caadiyaba ha wada wateen dee waxa weeye kol haddii aanu meel aada u weyn oo kala durugsan aan ahayn waa in la tago bal masalan kolley aan dee oo kale waa nooc yar tafaruq ayaa muuqda ayay noqonaysaa tan buu u baabaystay markaasuu xadiidka soo arooriyey qaala wuxuu ihi saxaabiga xadiidka warinayay uma kharaja calayna rasuulka ilaahi baa nagu soo baxo faqaala wuxuu idhi alaa tasufuuna miyaydaan safanahayn kamaa tasufu say u safato almalaa'ikatu malaa'igtu cinda rabbiha malaa'igtu marka ay tukanayso rabbigood ay caabudayaan ma cinda rabbihaa sa ay safkay u joogsato kale say u safato oo kale miyaydaan u safanahayn faqulnaa waxaanu yidhi yaa rasuulallaahi rasuulkii ilaahayow wa kayfa seebay tasufu u safataa almalaa'ikatu malaa'igtu cinda rabbihaa rabbigeed agteed bal see safkoodu seebuu yahay seebay u joogsataa qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh yutimuuna way buuxiyaan asufuufa sufuufta alwala hore oo dee sufufta hore waa kaugu ugu dambeeya wixii aan ahaynba dee waa sufuftii la buuxinayu noqonayo kaugu ugu dambeeya unba haddii aanu buuxsamayn dee kaa dhinaanayo ah wixii eh, ka ugu horeeyo ka dambeeyo ame ka ugu dambeeyo ka horeeyo o dhamiba uwashii buu inoo soo gelaya sufuf walow dee iyagana u ukala horreeyeen loo kala horbuuxinayo <coughs> oo sufuftaa hore ayay taam yeelaan wayataraasuuna fi safi wayataraasuuna way isku dhowaadaan yatalaasaquuna yataqaarabuuna weeye dhinacay isa saaraan garbihii bay dee isa saaraan iyagoo simaya xaggii safkiioo meelaha banbanaan ee safka ah ee dee ruux soo ge ama cidi soo geli karto ah, meel adigu cidi soo geli karta kama tagaan aad bay isugu dhowaadaan ma kala durkaan xaggii kalena safkoodiina dee siday u kala horreeyaan bay sufuufta ay buuxiyaan bal taswiyada sufuufta ee waxa ku tacalluqsani waa inoo dambeeyaaye horta xadiidkata inoogu sugan bal waxa weeye nahyinta waana inoo dambaysaa wax taam yeelaya xadiidka inoo taam yeelaya rafcigani suu ahaana inoo sii sheega markaa inoo sii caddaynaye bal waktiga salaamtii ee hadduu atixiyaadka ruuxa bilaabo labada gacmood ama labadiisa kaf mawdic leeyihiin oo waa halkaa labadiisa bawdo korkooda u dul dhigaya ilaa uu ka baxayana wadcigoodaasi isma bedelayo waxaan ishaarada musabixada la ishaaraya ahay iyo de halkii un marka ujeedadu marka uu ruuxu ka ilaa uu salaadii ka baxayo markaa rasuulka muxuu diiday iyagoo dee tan laba imanayey markaa ay salaamta laba imanayen bay ishaaro raacinayeen iyagoo labada dhinacee kolba halkay ujeedsanayaan ishaaradiina ujeedinaya ama gacantii xaggeedii uba ishaaraya markaasa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh taas diiday waxaanu amray in xasilaan bal taasi ada waxala wixii dee xarakee uncigaa bedelayaan leenahay xataa tan dee dadkeedna qaarkood caamada laguma arko ay gacmaha san yidhaahaan oo kale marka ay salaada ka baxayaan iyaduna nahyigan bay soo gelaysaayo wadcigaas labada gacmood ee ilaa uu ruuxu salaadii ka baxay isma bedelayo xadiidkaabay taasi nooguba imanaysaa arrinta kalena xagga sufuude bal masalan markii xalqooyinkoo kale iyo bal in layskuba ururo aan kooxa iyo xalqooyin kala duduwan aan laba samayn kol haddii laysugu tegi karayo waxna bal xadiidka way nooguba sugantay arrinta kale xagga sufuuftu bal baab baa inoo dambeeya insha allahu tacaala walow iyada tan ay nooguma sugantahay malaa'igta iyo dee inay salaad kuba kulmayaan oo kale cibaadadii salaadiina siday u joogsanayeen ay tahay dee safkii iyagoo simayana inay siay u kala horreeyeen ay sufuufta u buuxiyaan bal taas in iyagoona isku dhadhowaanayo kala t kala durkahayn intuna waa wax laynoo jideeyey oo dee rasuulkii ilaahay alaadan u kaba cabiray miyaydaan safanayn waa nooc xasi iyo boorin inay saa la yimaadaan uu inaguba boorinayo وxadaثnي abu سacيidi الأshج qال xadaثna وkiع xا وxadaثna isحاq بن ibrahim qال أخbarana عيسى بن yuنuسa qaala جamيعا isحاq بن ibrahimna ada waa imaamkii weynaa ina rahaweyhun weeye qaala جamيعا waxay labadoodu yidhaaheen waa ciise بن yunus iyo wakiic weeye ne labadaas baa labada sheekh ee mslim u sheekhi ahaa xadaثna الأعmش oo أcmaش bay ka wada wariyeen بhada الاسناaد isناadkuna أcmaش intii ka dambeysay weeye waa عan المصyب بن رافع عan تmيم عan jابر بن samurة naxwow lafdigan imika aan kaba soo baxnay wax ku dhow oo naxwigii ah oo de xaggii macnaha waa iska mid hadday de waxyaala bay ku yar kala dunaayeen xagga lafdiga xadaثna abubكر بن abي شhaybةa <coughs> qال xadaثna وkiع عan مسcr xا وxadaثna abu qrayb والlفظ lah qال أخbarana بن abي زائdة عن مسcr qال xadaثnي عubayd اللahi بن الqبضyة عan jaaبir بن samurةa qال أنه qاal waa jaaبir بن samurي صxaabi aan imakaa soo haynay sanadkana kollay cubaydالlahi بن الqبضyة mooyaane cid kaleo imika halkan sanadka ku cusubay ma jirto iبn abi زاa'dana hore aynu marar usoo aragnay isaga iyo waalidkiiba aabihii waayo ninkani waa ninka yaxya ibnu zakariya la odhanaya abihiina ibn abi zaida waa la yidhaha isagana waa sidan oo kale waa wowgii loo nisbeeyun buu noqonaya waayo waa yaxya ibnu zakariya ibn abi zaidata labadooduba atbaacu taabiciintii bay kaba mid yihiin isagu ninkana waa nin siqoo mutqin ahaay oo atbaacu taabiciintii raggii ugu dambeeyey kaba midaasaan hore usoo maray iscarna waa ina kidam ama cubaydllahi ibn lqibdiya kolley qabdiyadan dee magacay adigu intaa wax dhaafsanba xataa taqriib kumay sugnaynba tarjamadiis dee marka la eego in abtirsiintiisa iyo waxyaalahaasi waa nin siqo horta dabaqadan qataade iyo cumar markaa zuhri iyo dabaqadoodii ah صaxiixu muslimna laba xadiis buu ku leeyo midi waa kan midna abwaab اlkhumus xadiid kuba sugan weeye labadaasun baabu kuba leeyay laakiin waa nin siqaa weeye waana kan صaxaabiga kaba warinaya qaala wuxuu uhi صaxaabigaasi kuna waxaanu ahayn idaa salaynaa markaan tukano maca rasuuli llaahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay markaan laba tukano qulnaa waxaanu odhanaynay waa markay salaada ka baxayaan waa cinda de waxa weeyaan iraadat اlkhuruuji min aلsalaa السلام عalayكم ورaحmaة الlah السلام عalayكم ورaحmaة الlah intaas waa tii jidaysnayd وتaxliilha تsliim baaba salaada waxaa lagaga baxaaba waa السلام عalayكم ta lakiin waa ishaara waanu ishaareeyo jaabir ibnu samura faacilka ashaare waa jaabire de hadalka markaa waxa wata cubaydاllahi bn اlqabdiya iyadii gacantiisiibuu ku ishaareeyey ila ljanibeyn oo markaa asalaamu alaykum waraxmat ullah aan odhanayno ayaan saas iyo dee saasaan odhanaynay waaba iyagoo de si wuxuu dee ruuxan jaanibkii waa salaamaya ruuxan oo salaamtani aan salaamaynaa ciddan xaggan inaga xigtay ilaa de iyo wixii ka sheeyaba salaam bay uba tahay waxa wey laakiin gacantaanu ishaaraan raacinaysa markaan isa salaamayno oo kale haddaan ru dad la isgacan qaadayn oo lakala durugsan yahay gacanta la isugu taago oo kale sidaasaan samaynaynay waa ashaara waanu ishaaray jaabir biyadii gacantiisiibuu ila ljanibeyn waa labadii dhinac markaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi xagga midigna de waa saasuu odhanayey xagga bidixna saasuu odhanayay un bal markaa faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu ihi calaama tuumiuuna biaydiikum kaanaha adnaabu khayli shumusin calama waa calaadii xarfu jarka ahayd oo maadii istifaamiyad ahayd ay gashay maadii istifaamiyad ahayd markii calaadan jaaradii ay gashayna waxaa la gooyey alifteedii baa la gooyey taasba weeye waana kolley qaacidada si guudba maadaa istifaamiyad ah haddii xarf xuruufuljar kaba midi uu galo alifteeda waa la gooyaayo markaa dhawaaqa iyo qira'adiina way u go-aysaa kitaabadiina way dhacaysaa maaha kitaabo un waxa la gooyey ee qira'adiina way raacaysaa dee qur'aankana waa ta kuwa soo noqnoqota bima yarjicu lmursaluun waxa weye cama yatasaa'aluun iyo dee kollay meelo kale oo kala duwan oo qur-aan ka mida ah, oy taasi ay dhacdayba <clears throat> bal markaa taas bay qaacidadu kolleyna ibnu malik baa isagoo dee sheegayo o kale ayaa bal mثalا taas wma fi الاstifhaami in jurat xudif alifhaa wawliha lhaa intaqif buu idhaayo maada markay istifhaamta tahay haddii la jaro waxaa la gooyaa alifteede laakiin wuxuu leeyahay haddaad ku joogsanayso haddii sidan oo kale calaamat umi una de waxba uma baahna laakiin haddii waqfi ay tahay oo lagu joogsanayo marka hadan ha usagta ay idhaahaan ayaa meesha timaada oo lima halkay kaba ahayd lima tafcaluuna lima ayaa la odhanaya iyo bima iyo markaa bal taas wey waa marka lagu joogsanayo mar kale dee hadaasi ma raacayso haddaba bal tani taa weeyo macnaa calaama maxaa tuumiuuna a u ishaaraysaanoo biaydikum gacmihiina markaa aad salaada ka baxaysaan gacmihiina a ugu ishaaraysaan salaamtii kaannahaa waxay gacmahaasi ay yihiinba adnaabu khayrin xagga xarakada iyo dhaqdhaqaaqa labada dhinac adnaabu khayrin fardadabooyinkood shumusin aan xasiloonayn oon deganayn oo dee dhaqdhaqaaqayo markaa taas oo kale oo dabadiina lulaya si waxaa taas oo kale atid shumusna waa ta soo sheegnay mufradkeedu waa shamuus oo dee waxawaa lagu sifeeyaa farda bal kolkol baaba ruuxa ee aan deganayn ee dabiicadiisu ay agto kale kolkol taasna isagii laguma idlaaqaabe haddaba shamus ba dee shumus markaa jamciisi haddii la takriifiyana sa rasuul oo kale rasuul oo kale oo rasul loogu jamciyo waa taas oo kale on rasuul rasul looguba jamcin marka rasuulku muxuu yihi salawaat ullahi wasalaamu عalayh inamaa yakfi wuxun baaba kuba filan axadakum axadkiin an yadaca inuu dhigo yadahu gacantiisa calىa fakidih waa waktigu dhigayaana waa bidaayata sashowd markaa uu fadhiisto sujuuddii uu kaba soo tooso waa taxiyaad u fadhiisto ayuu gacmihiisii dul duldhigayaa halkee waa bawdadiisa labadii gacmoodba kollay kayfiyadeeduna weli imika salaad bilowgeedu baan ku jirnao sifadii salaadu way inoo socon doontaa de way inoo iman doontaaba uma bacdigeed markuu intaa yeelo dabadeed salaadiina uu doonayo inuu ka baxo yusalimu uu salaamaya calaa akhiihi walaalkii oo ruuxan midigta ka xiga ama bidixda kaba xiga markuu ama midigta ujeedsanaya waa salaam ruuxan iyo wixii xaggaa kaba xiga uu salaamayo haddaba yusalimu calىa akiihi walaalkii buu salaami walaalkana waxaa looga wadaa un waa jinsi oo de maha mfrad loogama wade waa ciddaa dee walaalihiisa ah ee dhinacan kolba kolba dhinaca uu ujeedsanaya kaba xiga man calىa yamiini wa shimaalihi calىa akiihdii bay bedel kaba tahay mantan mawsuuladii oo macnuhu muxuu noqon uma yusalimu calىa akiihi uma yusalimu man buu salaami calىa yamiinihi waa cidda calىa yamiinihi midigtiisa kuba sugan iyo wa shimaali bidixdiisa kuba sugan salaamtan buu ku salaamayaa afka ah ee laakiin gacmihiisii ma dhaqdhaqaajinayo si buu halkeedii ahayd si ay ahaayeen unbu wadcigaas iyagoo ah oon isbedelin ayuu salaada kaba baxaya bal markaa umuuraha iska ilaaliya weeyaan oo faraha ka qaado ka fogaada وxadثna الqاsم بن زكريا qال xadثna عubayd اللhi بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني الغزاز عن عubayd اللahi عن jابر بن سمرة qال أنه qال horta عubayd اللahi waa عubayd اللahi بن الqبضiyihi marka dhaweyd aan soo maray ka dambe ama عubayd اللahi بن موسى waa nin aynu marar hore soo maray oo kolley مصنف ahaa ama msتd ba lahaa الcabsi عubayd اللahi بن موسى بن badam الcabsi waa nin de isagoo atباcu taabiciinta raggoodii ugu dambeeyey kaba mid ah fratna ninkan yعni الغazاz uu yihi waa xirfadiisii kolley frat بن abi cabdالرaحman baa la yidhaha nin reer tamim ahaa waana nin ثiqa ah taabiciintii raggii ugu dambeeyey weeye ugu yaryaraa oo ayo isaga waa taabici lakin waa raggii uguba dambeeyey صaحيixa mslimna saddex xadiis oo kani usoo uhoreeyo ayuu kuba leeyahay qaala wuxu uhi markaa jaabir بن samura صalaytu maعa rasuuli الlahi صلى الlaهu عalيه wasaلم rasuulka ilaahay baan laba tukaday fakunaa waxaanu ahayn idaa sallamna markaan salaamo naqsano asalaamu dee salaamtii aan kaba baxayno qulnaa waanu ishaaraynay biaydina waa iطlaaq اlqowli calى اlficl horaanaynu usoo aragnay qulnaadu waanu odhanaynay maahe waanu ishaaraynay weeye biaydina gacmaha yaga ayaan kuba ishaaraynay maxay salaamta oo aلsalaamu عalaykum aلsalaamu عalaykum oo san aanu aلsalaamu عalaykum وraxmat الlah leenahay ayaan gacmaha yagana ku ishaaraynay salaamta fanadara ilayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay ayaa xagga yaga soo dayey faqaala wuxuu yihi ma sha'nukum war xaaladiinu maxay tahay waxaan aad samaynaysaan muxuu iyo tushiruuna u ishaaraysaan biaydikum gacmihiina markaa salaada kaba baxaysaan kaanaha adnaabu khayrin shumsin idaa sallama axadukum axadkiin markuu salaada kaba baxayo salaamo naqsanayo falyaltafit ilaa saaxibi kan kale dhinaciisa xaggiisa haddayo assalaamu calaykum waraxmat ullahina ha yidhaaho walaa yu'mi biyadi laakiin gacantiisa yaanu ishaarin oonu wax kuba ishaarin taas buu yidhi baabkii kolley axaadiistiisa waa inoo dhamaatee laakiin de waa imikana kama hadlayo sharaxan nawowiyan hayo ayaa waxaa kuma sugan de qolooyinkiina sharax ayuunbaa kusii yar baraarujinaya isagoo sheekhu halkan yihi waxaa inooguma sugan in waxa jidaysani markay salaamta salaada laga baxaya ay tahay in la yidhaha asalaamu calaykum waraxmat ullaahi asalaamu calaykum waraxmat ullahi midig iyo bidx laakiin muxuu raaciyey walaa yusanu ziyadatu وabarakatu in la yidhaha aلsalaamu عalaykum وraxmat ullahi وabarakatu وabarakatu lagu daraa taasi suno ma aha intaa ku mudayna xadiid daciifa ku yimi buu leeyahay bacd اculamana way ishaareen lakin bidcu kaba dhigaya in wabarakatu laguba daro waayo xadiidkii uma sugnaan buu leeyahay xadiidkan iyo kayrkiina waxay noogu sugnaadeen in lagaba tago bal saasaa imaamku yihi kaleyna waa masalo dee way kitaabka intan ku jirno ama dee salaad kolley dee wax siia usii dheer raba ma noqon doonto waa sifatu salaad intan kuma jirno ayaa waxaan arki doonaa baabka u baabaystay salaamta iyo salaada kabixitaankeeda walow dee bal matalan hadalkan aanu soo celin lakiin waxyaalaha axkaamteeda uu soo celinayo markaas baan masalada yar eegi doonaaye bal dee sheekhu xadiidkii waa daciifiye lakiin ay iyagu tos markaa tasxiixiyo axwaasha qaarkood iyo awqaadda qaarkeed rasuulka ilaahay inu laba yimida kuwa xambaara bal taasi way jiraan oo dee bal ah idlaaqan ah in la la yimaada waa bidco oo xadiis kuma sugnaan bal waa wax nadar kuba sugan yahay lakiin waxaan leenahay maxalkeeda ayaan taa laba sugaynaa walo bacdal dee masalan barhkood ay yidhaahaan waa mid ahaan ba wabarakato ay noo sugan tahay de waxaa laga yaabaa na riwaayadka qaarkood inaan helo labadaba ay kuma sugan tahay lakiin tani waa tii badnayd un lakin waxaan leenahay in waa bidco laba yidhaaho taas baa malaa kolley wax u yar baahan tawaquf ama nadar iyo in la yar idaaxiye bal idlaaqan saa ha u qaadanin un baan leeyahay imka intan dee gaadhayna imika meesheeda insha allahu tacaala aan arki doonaa bal wixii halkaa kuba sugan baabu taswiyati الصفufi وiqaamatiha wfadl اأwli faاlأwli minha hada kani baabu taswiyati صfuf sufufta simitaankeeda la simo oo la simo iyo wa iqaamatiha toosinteeda la toosiyo bal baabkeedii weeye iyo wafadl awali sufufta ka hore fal awali haddana ka kusii xiga say u kala horeeyaan bal fadligood ee minhaa kaba mida waa ka hore haddana ka kuxiga haddana ka kuxiga fadligeeda ay ka fadli badan yihiin kuwa kasii dambeeya bal taas buu baabkeedii yahay iyo walisdixaami iscidhiirigii la iskuba cidhiiriyayey cala safi awal de waa haddii aan loo soo kala horeyn taasoo oo de ninkaas asiu fadligan ajrigan iyo sawaabka badan ee ku sugan si uu u helo isdixaamkii halkaas ama laguba tartamayeyba taas oo kale loo tartamayey iyo walmusaabaqati ilayha waa u kala dheerayntii loo kalaba dheeraynayo safka hore waa dee ruuxii raqbo iyo khayr uba lahaa fadligan si uu uba helo wa taqdiimi ulilfadli dadka fadliga u ehelka ah waa dadka intay baaliqan yihiin ba caqli iyo garaad iyo fadli ay leeyihiin kuwaasoo la horreysiiyo oo wa taqriibihim loo dhoweeyo min alimaami imaamka kuwa xigaya ee ku dhow inay noqdaan dadka ululfadl ulul axlaami wanuha bal taas buu baabkeedi axaadiisna waa xoogaa bay noqon doontaa kollayna dee intaan sraacin karnaan sraacinayna un bal insha allah waa baab yar dheer buu noqonaya lakin axaadiisaa soo noq noqon xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn idriis wa abu mucaawiyaةa wawakiic can اlacmashi can cumaarata bni cmayrin الtaymiyi can abi macmari can abi mascuudi qaala anahu qaal sanadka kollay cidin cusub malaa cumaarat bnu cumayr الtaymi ayaa jira lakin axaadiisa xoogaa ayuu kitaabkaba kuba yeelanaya waa nin hiqa oo taabiciya aad u itqaan badnaa kollay oo hiqo ah marka la eego sabti ahaa walow axaadiistaas ay yidhaahaan uma badno waa sideetameeye xadiis buu si guud u leeyahy ay yidhaahaan ba guud ahaan dee uu isagu warinayey eh, bal waxaan waana nin taabiciya ah, acmashna waa taabica ah. abumacmarna horeynu usoo aragnay waa muqadimadiya baan kusoo aragnay cabdullahi bnu sakbarata ninkaa la odranayey waana nin isna iqo taabiciya saddex taabici ba adigu xadiidka sanadka inoogu wada sugan un ama abu mascuud waa saxaabigii jaliilka abu mascuud ilbedri kuba shuhuroobay walow culimada siyarta iyo markaa ay yidhaahaanba dagaalka beder kuma jirin ee waa degay meesha se bukhaari iyo iyada taa waa suga oo wuxuu leeyahy beder buu joogayba ama uu kaba qeyb galay waa cuqbat bnu camrin qaala wuxuu yihi markaa saxaabigii abu mascuud kaana wuxuu ahaa rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay yamsaxu mid masaxa oo gacanta mariya waa simid uu simayo manaakibana garbaha yaga fi salaati salaada dhexdeeda macnamaha markay salaada galaan inuu saa yeeli jiray waayo rasuulkii ilaahay markuu galo ayay gelayeene waa fi salaati waa cinda iraadati salaati weeye markaa salaada isu taagaan safkii ay joogsadaan la doonaya salaadii in la galo ayaa rasuulku isagoo safaftii simaya ayuu garbahoodaba masixi jiray macnaa waa simi jiray si aanay u kala hor horeyn ay u sinaadaan ee isuguna dhowaadaan wayaquulu waxaanu odhanayay istawu sinma ayuu odhanayo oo safkiisi siman u joogsada walaa takhtalifu ha iskhilaafin oo taqadum iyo ta'ahur iyadoo la kala horhoreeyo kuwa horeeyaan kuwa ay dambeeyaan waa iskhilaaf ciqaabna waabay kaba dhalanaysaaye inoo soo socotaaye ha iskhilaafin oo ha kala hor horeynine ee si siman u joogsada oo fatakhtalifa markaa haddaa iskhilaaftaan oo safkiinii ay iskuba khilaaftaan oo kala horhoraysaan ay iskhilaafto markaa quluubukum quluubtiina oo haddaad daahirkiinani iskhilaafo safkii si fiican u joogsan weydaan saa laydin fare laydiin jideeyey bal matalan u joogsan weydaan maxaaba ka dhalanaya taas iskhilaafkiinan daahirka ah iskhilaaf baatinka ah idinka iraadooyinkiini iyo raqabaadkiini iyo dooninta adigu ayaa iskhilaafi waynan coloobi nacaba iyo nacayb iyo dee buqdi iyo cadaawiya waxyaalahaasa tan iyaday ka dhalanayso waxaan dee waxaan laydin jideeye aad kaba tagteen iyo mukhaalafada iyadoo kaba dhalanaysa ayaa mukhaalafo baadina laydinkuma ridiyo qulubtiina iskhilaafiyo dee nimbe geesba uba jeedsan arrin aad ku kulmaysaan oo isku waafaqaysaan markaas maba jirto iyo waxaa iskuba raacaysaanba taasaa kaba dhalanaysa haddaba taasi si aanay u iman safkiina toosiya oo sina waxaan u odhanaya rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh liyalini ha igu soo xigo min alwalyi weeyo waa dhawaansho ha i soo dhowaado kale ficilkana sidan bay kuba dabdiyeenoo dee inuu bal maalan ya hore mooyaane iyo ya dambe dee ya-ya mutakalim mooyaane ya kale oo laamta kale laamta ka dambaysa aanay jirin waayo ficilku asalkiisii hore weli yeli haddaan eegno bimacnaa qaruba ah ee laamta ya- baa ka dambeysay ya akhralka ficilka ahayd ama xarafkii ficilka ugu dambeeyay ama laamtii ficilkaba ahayd laakiin laam اmri markay gashay ayaa ficilku wuxuu noqday ficil majzuma xarfu baa go-ay oo dee markaas goay yarini buu noqday halkuu liyarini markii ama yarini uu kaba ahaa ayaa laabti markay gashay baa xarafkaasi go-ay waxaana uu nawow yidhaahaa waxaa kaloo dee iskaba banaan in ya-daa inta la sugo laakiin nunu tawkiid meesha ay soo gasho liyalini laba yidhaaho ee bal imanka inoogu dabdisan baan ku daysanaynaa liyalini ha igu soo xigo minkum xaal uu idinka idinkaba mid yahay ulul axlaami waa caqliga iyo garashada dadka u saaxiibka iyo wanuhaa anuhaa iyadna waa caqligii un alaxlaam jamcu xilmin horta weeye waxaa lagu fasiray axlaamta halkan qaangaadh waa lagu fasiro markaa laba idhaa dadka iyagu baaliqiinta ah ee qaangaaday ee iyagu caqligana lihi markaa wanuha laba macnee markaa kale noqon hayguba soo xigeen bal taas oo kale oo waxa weeyaan qaangaadhka xulm waaba la idhaah in waxaa kaloo dee asalka xilm ama uu ahaa waaba dulqaadka iyo deganaanta iyo taasoo dee waxa weeyaan kolley wuxuu ka dhashaa ruuxa garashadiisa iyo caqligiisa ayaa arrinkaasna uu kaba dhalanayay marka mm, wuxuu noqon kuwa de anuhana waa jamcu nuhyati nuhyana caqligaa la yidhah ina fi dalika laaayaati liuli nuha qur'aankaba suurat lah anuha jamcu nuhyati nuhyana waa caqligo waxaa caqliga nuhye loo yihi ruuxii wuxuu ka joojinayaa wixii xumaa ayuu kaba joojinaya caqligii uu kaba joojinaya marka haddii aan axlaam iyo nuha labadiiba aan kuba fasirno noocaas aan kuba fasirno waxay noqonayan labadoodii lafti markay kala dunaadeen ayaa taakiid ahaan laysugaba cadfee bal aan ku fasirano albaaliquuna markaa dawi lcuqul waa dadka iyagu caqliga leh ee waxa weeyaan dee masalan qaangaadhkana ama dadkaa waaweyni aniga hay igu soo xigeen taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh uma aladiina yalunhum iyaga haddana ha ku soo xigeen kuwa kuwa iyaga oo markaa hay ku soo xigeen kuwa kuwa la xidhiidha ama kusoo dhow weeye oo bal masalan haddaan kuwan baaliqiintii ka dhigno muraahiqiintii oo kale iyo abaaba soo raaci isma ladinayalo ama xaggii rutbada iyo martabada kuwii iyaga ku la soo xidhiidhayay ama ku dhowaa kuwaasna ha kusoo xigeen oo bal matalan de safkii waaba iyagoo dadkii waaweynaa ay galaan oo haddana kuwii de kuba xigay ay meeshii soo galaan oo kuwii yaryara ay dambeeyaan oo kale haddaan dee wax kale oo looga baqanaya aynan jirin markay islaba gooni noqdaan bal taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullahi wasalaamu calayh markaa macnaha horta xadiiska iyadoo axaadiis inoo socon doonta haddii ala idhaah oon bal matalan dee mar dambe un aan yar wada eegi doono masiga halkan waxa weeyaan un waxa uu saxaabigu dee halkan ama macnuhu yahay masigan uu sheegayo garbaha iyagu masaxaya waa toosin rasuulka ilaahi iyaga toosinayo safkoodii oo simayo bal taas ba iyada ay tahay waana wadiifadii imaamko inaanu salaadii iskaba gelina dadka uu ku baraarujiyey bal safka simitaankood san rasuulka ilaahay lahaa istawu walaa takhtalifu waana wadiifadiisay tahay inuu dadkii faro ku adkeeyo inay safkii bal ay simaan oo kaleo ay si fiican uba joogsadaan taswiyada safkuna waxay inoo keenayso ee horena waan usoo ishaarnay laakiin bal imakana axaadiis baaba inoo dambayso markaasaan yar eegi doonaa biidn illahi tacaala arrinta kale bal masalan markaa jirtay xadiidkeena uguba suganaa dadku siday u kala mudan yihiin inay imaamkii ugu kala dhowaadaan bal taas baa mudan sababtuu gees dhoweynta imaamkii loo dhameynaya horta waa baab ikraam iyo tashriifo iyagaa dee ciddii kale kaga xaq leh arrin kalena waxaaba dhici karta imaamkii inuu u baahdo intay wax ku yimaadaan istikraaf ib ruux bedela oo dadka salaadii usii wada markaa dee iyagii markaa dadkii dee fahmayey ee garanayey ayaa meeshii inay joogaan kuba mudan si dee haddii xaajadaasi timaado ayagu usii bedeli karaan arrin kalena way jirtaa imaamka waa bashar oo kolkol qalbigii waa maqan yahay waaba sahwiyi kara markuu saawiye ciddee arrimahan u baraarugsan macrifadii leh dadkaa roonroona oo baraarujsisa bal imaamkii oo dee waxyaalaha dadka aan iyaga ahayne aanay u baraarugeyn u baraarugsan si ay meeshai uba yimaadaan bal taasba wey geed kalena salaadii imaamkiiyo dabdinteedii iyo xifdigeedii iyo bal taas si ay u naqliyaan o dadkii kaleba uba baraan iyaga ficilkoodaas baa dadkii ka dambeeyeen haddaanay imaamka dhawaaqiisana maqlayn suuradiisana arkahaynba iyagay ficilkooda kuma dayanayaane bal umuurahaas iyo ayaaba meesha ku wada jiro oo ee keentay in rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh naamuro a'imadii inay xigaanba ama isagii dee dadka caynkaasi ay kuma soo dhowaadaan nawi baa wuxuu leeyahy arrinku salaada un maaha majmac kastoo la isugu dhowaado la isugu yimaado imaamka ama kabiir almajlis oo kale sida majalista cilmiga iyo qadaha oo kale iyo dikrigi u kaba leeyahy iyo tadriiski iyo iftaha iyo waxyaalaha ismac alxadiid iyo bal matala kabiir almajlis oo kale ama imaam alqowm oo kale cidda ku dhowaaneysa ee mudan ee iyagu makaamkaa ku awleysani dadka caynkan ee rasuulka ilahay xadiidka kuba tilmaamay ayay noqonaysaa arrinta kale weyneede waa safufta simitaankeeda iyada way noo socon waxadaثana isxaaq qol akbarana jariir xa qala وxadثna بن khshrm qol aخbarana عيسى yعni بن yunus xa qala mslim wuxuu yihi وxadثna بن abi cmr qaalada mslim baan kaba dhigaynaa qala xadثna بن cuyaynata bhada الاسناadi naحو waa isnaadkan imakaan kaba soo baxnay un isnaadka markii hore eg ya ha naam in baan ka tegey qaala abu mascuudi abu mascuud wuxuu yihi waa abu mascuud الbdri ninkii xadiidka warinayey faantum idinku alyawma maanta ashaddu kuwa uga adag uga daran baabatin ikhtilaafa xagga iskhilaafka oo maalintii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh dadka uu kuma lahaba waqtigiisii saxaabadiina uu la hadlayey istawow walaa takhtalifu uu lahaa sinma oo ha iskhilaafina iskhilaafkii maalintaa jiray kolkol laga yaabaa sufuufta inay dee laysi khilaafo la kala yar horeeyo aan la sinaan ee dhacaysay tina ka daran oo kaba badan waayo waktigaa rasuulka ilaahay dadku saxaabadu ee rasuulka ilaahayna way ku dayanayeen amarkiisa ayay dee kuba qaadanayeen waxa u jideeyey hagaag uguba camal falayeen marka inta badan way ilaalinayeen lakiin kolkol bay dhacaysay sida xadiidka nucmaan ba in dee ruux ama aan macrifadaas oo kale lahayn aanu safkii simin kolkol dadkii kale kaba soo horeeyo markaasna rasuulka ilaahay baa ku baraarujinayey ootood marka idinku maanta xagga marka la eega ikhtilaafka sufuufta kala horeynta iyo kala dambeynta waktigaa uu rasuulku lahaa istawu walaa takhtalifu fatakhtalifa quluubukum tiinan baa ka daran iminka idinkaa ugaba badan weeye fa antum liyoma ashadda ikhtilaafan bal waa xadiidkan kuba fasiraynaa way jiraan qolooyinka shuraaxda xadiidka ikhtilaafkii kale markii dambe islaynta iyo fitanti iyo waxyaalaha ulaba kacay way jiraan lakin de xadiidka si un baan kuba fasiraynaa wixii kuba yimeen وxadثna اسحاq qال أخbarana جرير qال وxadثna بن khshrm qال أخbarana عيسى yعnي بن يuنس xا qال qال وxadثna بن أbي cمر xadثna بن عuyaynةa بhada الإسناad نaحوه oo isنaadkaas imaka aynu soo maray ee أعmش lagaba warinayey marka waa عن الأعmش عن cماaرة بن عmayr عن أbي معmر عن أbي مسعوud taas wey xadيثka mid laba mida xadثna يحيى بن حبيب بن الحاrثي وصالح بن xاtم بن وردان قال xdثna يزيد بن زريع qال xdثna xdثnي khالد الحdاء عن أbي معشhر أbي معشhرkana horeynu usoo maro زياد بن كulayb ba la yidhah daharaynu kusoo aragno waa ثقe عن إبراهيم waa نخعي عن علقمة علقمة بن qays weye isna نخعي عن عبد الله بن مسعوud qال أنه qاaل qاla رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulki ilaahay ba wuxuu yihi iylinii haygu soo xigeeno minkum xaal ay idinka idinkaba mid yihiin ulul axlaami wanuhaa waa cuquusha ama axlaamta iyo adigu dee waxa weeyaan garaadka iyo nuhada caqliga dadka u saaxiibkee waaweyne bal masalan kuwaasi aniga haygu soo xigeen uma aladiina yalunahum haddana iyaga ha soo raacen kuwa ku soo raacaya xagga fadliga iyo umuuraha kusoo xiga iyagana ha kusoo xigeen oo kuwa ku xiga haba noqdeen halaaan saddex goor buu taa yidhi uma aladiina yalunahum waiyaakum waxay iska jirtaan oo kaba digtoonaataan baa rasuulka ilaah yidhi wahayshaati laswaaqi suuqyada qayladooda iyo buuqooda iyo dee iyo adugu dee munaasacaadkooda iyo khilaafaadkooda taasoo kaleo maxalkii salaada laba timaadaan oo idinku markaa masaajidii timaadaan salaadii aada tukanaysaan iska ilaaliya hayshati waa jamcu hayshatin waxaanay kaba dhigan ikhtilaadkaas suuqyada kaba dhacaya irtifaac اlaswaat waa dhawaaqa iyo buuqa iyo waxyaalaha iyo laqadka iyo hugunka suuqyada kaba dhacaya iyo khusuumaadka iyo dooda iyo muranada kuba sugan taas iska jira ilaah de waxa weeyaan ilaah baa de <laughs> hor joogsanaysaan salaadii baa tukanaysaan bal masalan markaa ilaaliya aadaabtii salaada iyo wixii laydinkaba baahnaa xagga daaco iyo cibaado oo umuuraha caynkaasa ee suuqyada dhaca maxalkia kuba cibaadaysanayseen kaba dhowr oo kaba ilaaliya xadaثna محamed بن المثنى وبن بشhاr qال xadaثna محamed بن جaعفر qال xadaثna شhuعبة qاaل أنه qاaل samictu qataadata yuxadiثu waxaan maqlay shucba yihi qataado oo kuwa waramayo can anas bni malikin kaba waramayo qaala wuxuu yihi anas qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baa wuxuu yihi sawuu dadow sima sufuufakum sufuuftiina sima oo safka adini si toosan oo siman u joogsada taswiyada safkuna horta dee waa in la simo oo aan la kala horhoreyn taas waa mid in layskuma dhowaado oo ani furaj meelo banbanaan oo hadhow shaydaanku kaba soo galo dadka salaadoodii ka waswaasiya iyadana aanay sufuuftii kaba mid ahayn waxaa kaloo dee simidii ah in waxa weeyaan sufuufta si ay u kala horreeyeen loo kala hor buuxiyo taasna iyaduna simitaankii dee sufuuftan iqaamadda salaada kaba mida waana taa xadiidkii hore jaabir ibnu samura aan kuba soo mararay noqon bal sufuuftii oo la isku dhoweeyo oo in saf qaada aanay labadii saf uba dhexayna iyadana waxay umuurahan sufuufta kuba tacalluqsan laynagu adkeynayo layna farayo ayay kaba mid tahay marka rasuulku muxuu ku cileeyey salawaat ullaahi wasalaamu calayh fa ina taswiyata safi safkii oo la simo safna jinsi baa loogaba jeedaayo maha saf keliya waa sufuuftii sufuuftii salaada oo la simaa ama saf ha noqoto ama ha kaba badnaato min tamaami الsalaati salaada dhammaadkeeday kaba mid tahay macnaa salaadda waxyaalahay kuba buuxsamayso inoogu dhammaanayso inoogu taam noqonayso ayay kaba tahay bukhaari xadiidkan markuu warinayey faina taswiyata الصfuufi min iqaamati الsalaati baaba salaada oogitaankeeda macnaha salaada waa tan qur'aanka inoogu soo noq noqoto iyadoo layna farayo aqiimu الsalaata ama muslimiinta ila leeya wayuqiimuuna iyo salaada ooga wa iqaami salaati haddaba iqaamadan salaada iyo oogitaankeedan layna faray ama dadka mu'miniintana sifaadkoodii lagaba dhigay ayaa safkoodan ay simayaan uu kaba mid yahay iqaamadan salaadee layna faray buu safku kaba mid yahay tamaamkuna waa taasuna oo de waa salaada waxay ugu buuxsamaysay ay kuba dhammaanaysaa safkoo la sima uu kaba mid yahay xadaثna shayba بن فaruq qala xadaثna cabdالwariث عan cabdالعaزيز وبن صhayb عan أنasi qala wuxuu yihi أنس بن malik qala rasuul الlahi صلى الlaهu عalيه وasلم atimu صfuufa صfuufta taam yeela buuxiya صfuuftii oo safna ha bilaabina idisodoon safkii hore aanu buuxsamin safna ha bilaabina fainii anigu araakum waan idin arkayaa khalfa ظahri dhabarkayga gadaashi oo anoo sii jeedo salaadayda ku jira sufuuftiinu say tahay ka dhiman iyo ka aan markaas dee aan dhinayn idinku sidaa u tukanaysaa rukuucdiini iyo sujuuddiini way in muuqataaba waan arkaya xalaytayna casharkii taa kuba soo maray inay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh mucjizaadkiisii tani tahayna waa taan soo maray waana ru'yo dee waxa weeyaan saa rasuulka ilaahi uba sheegay oo wax kaloo lagu awilo iyo waxyaalana aan aanay jirin baan nihi xalayba fa ini araakum khalfa dahri weli axaadiisu way noo socotaa kolley dee marun baan yar bal aan yari wada eegi doonaa xadaثna mحamed بن rاafiع qala xadaثna cabdالرaزاq qala xadaثna macmar عan hmam bn mنbهm qala anahu qaal hada ma xadaثna abu hurayraةa عan rasuuli الlahi slى الlahu عalيه waslم manaa xadiidkan soo socda waa wixii uu noo waramay abu hurayra rasuulka ilaahay noogaba waramay o fadakara wuxuu sheegay axaadiث axaadiث ayuu sheegay manaa hadana waa axaadiia uu markaa warinayay mina horeyna uga soo waranay axaadiia siiqadan uu muslim kuma warinayo waa صaxiifo markaa shahiir ahayd oo hamaam uu axaadiiu kaba qorto boqol iyo afartameeye ahayd abu hurayre muslimna had iyo goor xadiid kuwa ah ka mida markuu warinaya siiqadan buu soo qaataa si uu caddeeyo un sanadkan imaka uu soo kaxeeyey ee axaadiiii uu ku maqlay kii koobaadkani inaanu ahayn waayo axaadiiseedna sanadka lama soo celcelino mid kastaba gaar ahaantiisa looma sheegina mar keliya sanadkii la sheegay axaadiis boqol iyo afartameeye ana waa la isdabageliyey qeyb uu kaba tegey qeyb unbuu kaba wariyey marka xadiidkana kii hore maaha fadakara axaadiisa minha waqaala waxaanu yidhi oo rasuulka ilaahi baa odhanaya salawaat ullahi wasalaamu aleyh aqiimuu ooga oo toosiya asafa safka safkuna waa ta aan leynay jinsi baa looga jeedaa oogitaanka la oogayaana waa iyadoo la simo layskuna dhowaado taas baa ogitaankii iyo simitaankii uu noqonaya aqimu safa fi salaati salaada dhexdeeda fa ina iqaamata safi safkii oo la oogo la toosiyo la simo layskuna dhowaadaa min xusni salaati salaada wanaageeda ayuu kaba mid yahay salaada wanaageeda iyo waa taa tamaamkeeda aan soo maray iqaamadeedii waa taa aan lafta xadiid oo kale soo naqlinayay haddaba salaada oogitaankeedii layna faray ayaa qeyb kamidaba uu yahay safkeeda oo la hagaajiyo salaadda waxay inoogu fiicnaan ama inoogu taam noqonayso waxaa kaba mid ah dee safka oo la hagaajiyo taas baa kaba mid ah e taas <clears throat> xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna gundar can shucbata xa وxadثna محamed بن المثنى وبن بشhاaر qال xadثna محamed بن جعفر qال xadثna شعبة عن cمر بن مرة qال سمعت سالم بن أbي الجعد الqضفاني الqضفانية qال سمعت النعمان بن بشير qال سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول xagga xadيiثka سندka cid iyada inagu soo inagu cusubi ma jirto waana dad wada waaweyn raggani oo dee raggii rufacada ahaa ee siqaada ahaa kaba mid ah xadiidkuna sanadkiisu shucbuu isuguba imanaya waxa weeya dee siiqadan sheekhyadiisan uu markii horena abubakar iyo labada kale unbaa siiqadoodu kala dunaayeen maxamed ibnu masne maxamed ibnu bashaaro isagoo abubakar xadahanaa gundar buu kaba cabiray iyaguna maxay yidhaheen xadahanaa moxamed ibnu jacfar riwaayada hore can shucba taalay sawdana maxaa taala un ta labadan kale xadathana shucbat waa siiqdaas bay ku kala dunaayeen un ee sanadku waa mid waana wax keliya <clears throat> marka wuxuu yihi nucmaan ibnu bashiir samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay baan maqlay yaqulu xaaluu ku qowlayo latusawunna wallahi baan ku dhaartee latusawunna waa simi doontaan oo waa simi doontaan sufuufakum sufuuftiina oo dee waxa weeyaan idinkoo safkii taam yeelaya u kala horeeyeen baa si toosan oo siman u joogsan doontaan meelihii banbanaanna weliba awdaya aw amase layukhalifana allahu ilaahay wuxuu isweydaarin doonaa sala bayna wujuuhikum wejiyadiina oo wejiyadiina ayaa u kala duwi oo isweydaarin bal xadiidka la yukhaalif anala bayna wujuhikum xadiidkii hore un baan kuba fasiranaynaa ee uu abu mascuud albedri warinaya oo ahaa istawu walaa takhtalifu fatakhtalifa qulubukum oo imika halkan wejigii oo ruuxii la bedelo ama qadaadka loo jeediyo ama suuro kale si aynu casharkii xalayto kuba soo maray dadkan imaamka ka hortoosayoo kale ee loogu goodiyey ama inay halis ugu jiraan in wejigooda weji dameer lagaba dhigo ama suuradooda tii kuma fasiraynobo waayo xadiidka horea waxaa inoogaba sugnaa istawuu walaa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum quluubtiinii baa iskhilaafi ujeedooyinkiinii isnacbaansho iyo cadaawo iyo waxyaale ayaa markaas soo geli markaasaa dee itifaaqi iyo markaa muwaafaqad iyo wixii baa meesha kaba bixi oo iskhilaafsan baynu noqon bal tanna waa wujuuhdiinii ayaaba ilaahay iskhilaafin doonaa isweydaarin doonaayo waa qulubtiini baaba necbaansho iyo isdiidmo dhexdiina laguma ridi doonaa macnaa waxa weeye xadiidku xadiidkii horeynu kuba soo maray labada xaalo mid un baa dhici inaad safkiinii markaa aad salaada tukanaysaan sintaan oo a u joogsataan oo a isku dhowaataan oo dee sufuuftiina aan la goynin oo safaro ay banaan yahay mid dambe aan laba bilaabin haddii taa yeeli weydaan oo mukhaalafadaa kale aydinkaba dhacdo kala hor horeysaan safkii aan la hagaajin arrintan kale ayaa dhacaysa taasaa ilaahay idinku ciqaabaya qulubtiinii baaba iskhilaafi ama wujuhdiinii baaba ilaahay isweydaarin oo iskhilaafsiinba kolley xadiidka lafti kalena waa inoo dambeeyaa waxaa adigu tani keenaysaa un kol haddii dee waciid adag weeye oo haddaan sufuuftii la simin waxa weeyaan de ciqaab adag oo markaa kaba dhalanaysa taasba weyo taasi maxay keenaysaa safka oo la simo si fiican loo joogsada inaanu arrintu ahayn uun shay sunno ah oo waxa weeyaan dee haddii lalaba yimaadana ajri la helayo haddii laga tagana aan dembi meeshii imanahayn waa tan ciqaabtani kaba dhalanaysa markaa safka oo la simaa ee wuxuu noqonayaa waajib buu noqonayaaba bal bukhaarina waa taas baab u dhigto baabu ismi man lam yutima sufufa buu baab tarjamo uga dhigt waa dembiga uu dembaabayo ruuxaan sufuftii taam yeelin marka waxaan waa amar rasuulki ilaahay waa kan ku celceliyey sawuu sufuufakum istawu dee amarkana asal waxa u ah bal matala wujuub eh bal haddii dee amarka yariya un maahe waa tan uu yimi in haddii taas lama iman waayo waxaan uu kaba dhalanaya ikhtilaaf qulubeed iyo waxyaalahaas yimi oo bal markaa taasi waxay horta keenaysaa in safkii oo la simaa uu waajib yahay taas oo de wa waana ta aan hore usoo sheegnay dee imaamka wadiifadiisana inay kaba mid tahay baraarujin dadka iyo boorin lagu booriyo safkii inaan la simo salaadiiba la gelina bal horta taas bal lasimo laguba adkeeyo lagu celceliyo lagu baraarujiyo si loo ilaaliyo arrinkan dee salaada waxay ku taab noqonaysay ama ogitaankeedii ama ay kuwa fiicnaanaysay kaba mida intaba alfaadda xadiidkan kuba haynaaye bal xadiisna waa inoo dambeeyaa kolley waxoogaa yarna waan intan dee waa xukumkii waaba sheegnay ee waanay jiraan dawaaif culimada ka kamid oo sunno kaba dhigaya lakin dee waciidkan iyo umuurahan baanay taasi munaasibo uba ahayn bal xikam ay culimadu sheegeen xaggan safka simitaankiisa iyo waxyaalaha kuba jirana marka dambe xadiiskan baa ugu dambeeya janibkaasi ayaan soo naqlin doonaa haddii ala yidhah insha allah xadaثna yaحya بن yaحya qal aخbarana abu khaysmة عan simak بn xrb qala samictu نucmaan bna bashiri yaqul nucmaan ibnu bashir waa صaxaabi yaroo asxaabtii rasuulka kaba mida waa kan axaadiiu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh ka xafiday uu inoo soo warinayo aadna wuu yaraayo wakti uu rasuulka ilaahay markaa wafaaday mu qaangaadhin ee horta de ahaan kuma qaangaadhinoo waa yaraabo oo dee hijradii intii rasuulka ilaahayba madiine yimid dabadeed ayuu dhashay isagu nucmaan ibnu bashiir abihina waa saxaabi aynu soo aragnay xaggii salliga rasuulka iyo salawaat ullaahi wasalaamu caleyh saxaabigii weydiinayey ee lahaa salaamta aanu ku salaamayno waanu garanaye kayfa nusalli calayka see baan kuguba sallinaa bashiir wala waa axaadiis bukhaari iyo muslimaan isagu axaadiiu isagu sidiisa u warinaya aabihii ama waalidkii aanu kuba lahayn <clears throat> waxyaalaha dikriga mooye de xadiidkii markuu inankiisa nucmaan ibn bashiir wax siiyey rasuulkii ilaahay ulaaba yimi rasuulkii ilaahayna uu lahay itaqu llaha wacdiluu fii awlaadikum iyo awlaaddaada waxma siisaya xadiidkaasna de isagu sanadka ka warinaya mu hayn dikri unbuu ku wada lahaa axaadiidaas isagu xadiid de isaga uu warinayo sanadkii qeyb kamida yahay ayaan ujeedaa <clears throat> bal haddaba نucman iبnu bashir abu khaysamahan sanadka ku sugan ee sheeka mslimna kolley laba nin baa jira oo isku magaca zuhayr baa mid kasta la idhaah kunyadiisuna mid kasta abu khaysama kitaabkana way ku badan yihiin ha ku kala badnaadeen mide waa sheeka mslim oo waa abu khaysama zuhayr ibnu xarb oo ragga ugu axaadiidiisa dee axaadiista uu ka wariyey muslim kitaabkan dhexdiisa kun way ka badan tahay oho way kaba sareysaa malaha abubakr ibnu abi shayba unbaaba kaba badan ninkan kalena waa ninkan sheeka sheekiisa isna zuhayr ibnu mucaawiyata la idhaahaa waxa weeyaan de abu khaysama kunyaday wadaagsanyiin magaca zuhayre lakin de waa laba nin oo laba dabaqo kala ah wey mid waa sheeka muslim midna waa sheekhyadiisa ayuu u sheekh yahay weye meel beeca ayaa kitaabka kolley dabacaadkana de haddaan imaka waxusli soo bixin ama shuruux ha noqoto ama dabacaadka matniga haba noqotee meel beec kamida ah, waa xadiis insha allah da kitaabka kala barhkiisaba hayaa jiro oo iyadoo uu sanad sheekha sheekiisa yahay haddana zuhayr ibn xarbi matniga ay dhacdeen lakiin bal insha allah taa waan gaari waa kale waa arrin mooye dee wakti ay dee kuba dhacdeen lakiin sanqina ku wada sugan ee meeshana kale aan sawaab ahayn <clears throat> ninkan waa zuhayr ibn mucaawiya wuxu uhi nucmaan ibn bashir kana rasuul llahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ahaa isagu mid simo oo sufuufta sufuufta iyada waa simi jiray oo markaanu salaada u joogsanaynu istaagno ayuu safka iyaga waa ilaalinayo waa simayo waa kaa lahaa istawu walaa takhtalifu waa taa aynu soo marnay xadiiskaasi hore waxa weeyaan aynu kuba soo marnay inuu lahaa yamsaxu manaakibana fi الsalaaة gacantiisaabuu kuba simayey oo uu eegayey dee markaas waan kuba adkeynaya haddaba sufuufta iyaduu simayey rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xataa kaanamaa si wuxuu yusawi biha iyada uu ku toosinayo yusawi uu ku simayo oo uu ku toosinayo biha sufuufta alqidaaxa waa samayada ama leebabkan oo kale qidaax waa jamcu qadax qadaxna waa leebka kale intan qorigiisa khaasatan marka la qoro una weli birtiyo waxaa la gelin ama wixii dee baarimiy iyo rishkiiyo waxyaalaha aan lagula xidhin taas baa qadax lagu magacaaba dee isagana inay qaradka laga leeyaha haddii uu inuu qallaco ku jira aan laguba gaadhayn oo aad baa loo toosiyaa oo waxa weeyaan taas haddaba waxa weeyaan macnuhu waa si ugu xeeldheeraanaya rasuulka ilaahay ugu cinaayonaya safka simitaankiisa hagaag buu u simayey oo sufuufta wuxuu kuba simayey yusawi biha ay bisufuuf si wuxuu kuba simayey qidaaxo safka markuu hagaag hagaaguma joojiyo si wuxuu samay ama dee leebkaas oo kaleba ku toosinayo ayuu safkii kuba simaye ayuu simaya leeb si aan loo kala hororeyn oo dee si adigu markaa samti keliya ay wada joogsadaan xataa ra-aa ilaa uu rasuulkii ilaahay arkay oo dee ana qad caqalnaa canhu inaan ka xafidinay oo markii dee iyagiiba ay xil iska saareen iyaga ay noqdeen kuwa safkoodii simaya ayuu kolkol rasuulkii ilaahay arrinkaas uu dee aada ugu xeel dheeraanayey ayaabuu dee iyaga garashadoodii iyo fahamkoodii baabu kuba kaaftoomay oo dee si kale uu markii hore uu sida ugu adkeynayay ayuu ka yar dabciyeyba ama taas uu dee awqaadda qaarkeed kuba kaaftoomay fahamkoodii uma kharaja uu baxay rasuulka ilaahi yooman maalin faqaama waa istaagay faqaama uu istaagay waa halkii dee dadka hortoodii xataa kaada ilaa wuu dhawaaday yukabiru inuu allahu akbar yidhaaho oo macnaa rasuulka ilahi intuu istaagay ayaabuu ku dhowaaday inuu xidho salaadii fara-a wuxuu arkay rajula nin buu arkay baadiyan uu soo baxsan yahay sadruhu laabtiisu min asafi ninkii safkii waaba ku jiraaye intan laabtii buu dadkii kala soo horeeya dadkii baanu laba sinayn taasuu arkay baadiyan macnaa daahiran waa baarizan weeye uu muuqdo kasoo baxsan yahay sadruhuna dee ismigan faacil ee baadiyan ah ee nactiga rajulan u ahaa ayaa bal maala ku camal falayo faacilka ismiga faacil buu noqon marka baadiyan uu soo baxsan yahay weeye sadruhu laabtiisi min asaf intan laabta kala soo horeeya safkii un baabu arkay faqaala wuxu uhi rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh <clears throat> cibaad allahi addoomihii ilaahayow ya cibaad allah tusawidna sufuufakum waxaydun simi doontaan kollay laabtana waa muudica liqasan wallahi latusawina صفufaكum صفuftiina idunsimi oo ay صفuftiina idunsimi aw amase layukhaalifana الlahu ilaahay uu iskhilaafin isweydaarin bayna wujuuhikum wejiyadiina ayuu isweydaarin oo wejigiiniibaba ama lamasakiba bal de me tii horean kuma fasiran waa iraadaadkii iyo doonitaankiin iyo raqabaadkii adigu khilaafa dhexdiinii iyo isnacbaasho iyo waxyaalahaasa ilaahay dhigi aya axaadiisaan iskuma fasiraynaa laa tkhtalifu walaa tkhtalifu fatakhtalifa qulubukum ba xadiidka hore صaxiix ahaaba inooguba sugnayd weyn bal baabkii waa inoo imin masalan marka la eego qayb imata inta harsani waa terjamada qeybtii dambe ah safka hore iyo fadligiisa iyabaa inoo harsan waxay culimadu kolley xikam dhowray sheegaan oo xaggan sufuufta toositaankan la toosinayo dee toosintiina waa ta aan leenahay umuurahaasay inoo wada keenaysaa in safkii adugu la simo oon lakala horeyn ka xataa laabta ruux la soo baxay ama kala soo horeeya taas wey markaa garbi ay simayn iyo dhinacyadiina la hayo meeli aanay banaanayn oo dee furajta waa kii rasuulku inoo sheegayba salawaat ullahi wasalaamu aleyh meelaha banbanaan ee sufuufta shaydaanku inuu soo geliyo dad kama fasaadinayo in sufuufta si ay ukala horeyso loo kala horbuuxiyo bal waxaan leenahay in sufuufta in laiskuba dhaweeyo de xadiid abi daud iyo keyrkiiba ay wariyeen ayaa maxaa ahaa dee sufuuftiina sima raasu sufuufakum waqaaribuu baynaha isku dhoweeya oo safkii dee safka kale inay udhaxayso masaafo saf kale geli karo taasna iyaduna meesha ma taalo oo bal sufuuftiina waa in la isku dhaweeyo dadkuna ay isku dhawaadaan sufuuftiina ay isku dhowdahay bal maalan taasba weeye haddaba umuurahaas waxay culimadu xikam bay sheegaan oo xikamtii waxaa kaba mid a ay yidhaahaan halkan waa soo dee waridin iciraaqi kitaabkan aabihii kitaabkiisana uu kuba sharxay dee malaha isna waxaa kuba lahday darxu tasriib laba yidhaaho ee taqrib asaajid kuba sharxay waa uu soo naqliyo culimada kaba soo naqliyo mid weeyaan waxa weya iqaamatu sufuuf <clears throat> marka xusul istiqaamati daahiran waa toosnidii daahir ahaan ayaa dee waa sinaantii iyo toosnidiibaa daahir ahaan meeshii kuba muuqanaysa kuba xasilayso taasna baadinkiibay raad ku leedahay iskhilaafkan daahirku waa kaa keenaya iskhilaaf baadin ahaaneed ee toosnideedna muwaafaqadaa kale keenaysa waa mid arrin kalena cadamu takhalluli shaydaani fiihim way oo waxaa kale xikmadan dee simitaanka iyo isku dhowaanta kuba sugan waa si aan shaydaan kuusoo soo dhexgelin oo salaadooda aanu waswaso ugaba xumayn oo dee inay waa kii rasuulku lahaa waxaan arkayaa isagoo aada muddo baraar iyo naylo yaryar oo soo dhexgelaya meelaha banbanaantaas eh arrin kalena wuxuu leeyahy tamakunuhum min salaatihim maca kasrati jamcihim waa iyadoo khaasatan ay u suurtogelayso haddii jamaciiba uu aad iyo aada u bato in meeshii kolba ay kuma kulmayeen ay qaaday waasac noqoto macnaha haddii ay sinaadaan si fiican ay u joogsadaan aan la kala horhoreyn midba meel aan u joogsan makaankii ay ku tukanayeen waasac buu unoqonaya lakiin haddii lakala aan safkii la siminoo qoloba meel joogsato lakala horhoreeyo tartiibta ay xumaato bal de meeshii markii hore qaadaysay ayaaban qaadahayn bo taasna waa mid oo bal ade way kaba cidhiidhyomaysaa bal waa xikam ay culamadu muujiyeen bal waxaan leenahay lakiin daahirka axaadiisna de waa inay waajib tahay in umuuraha laba ilaaliyo bal aan u baraarugno taa ogaano xadaثna xasan بن الربيع وabubكر بن abي شhaybةa qال xadaثna abوaxوaص x وxadaثna qتaybaة بن سعيidi qال xadaثna abu cawaanata bhada الاسناadi naحوه kolley waa raggana waan soo wada aragnay xadiiskuna waa kan imakaan kaba soo baxnay abulaxوaص iyo abu cawaanana kolley tarjamadooda iyo magacyadoodaba horeynuu soo aragnay xadaثna yaحya بن yaحyى qال qarأت عlى maliki عan sumy mawlى abi bakri عan abi صاlح الsamani عن أbي هريرة أن رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم قال أbو صالح السمان kole السمان waa shaqadiisii gabaana ninkan inagu badan abu hurayre wax kaba wariya abu saalix ee caalimka ahaa ama siqada ah asamaan waa subag leh suba ku iibin jire zayaadna waa la idhaha waa saliida iyadna zaydka taasoo malaa intuu kufa kaga adigu labadaa magaalo mid ahaan dee kaba keeni jiray oo takala geyn jiray samaan waa tan waa kaa subaga iibinaya weye ama shaqadiisu ay tahay de kuwan baa magaciisa la idhaaha can abi hurayrata ana rasuul llahi salى اllahu alayh wasalama qaala wuxuu yihi low yaclamu hadday og yihiin annaasu dadku ma fi nidaa'i dhawaaqa waa aadaanka waxa kuba sugan iyo wasafi اlawali safka hore oo lagu tukado uma lam yajiduu aanay helin ilaa an yastahimuu inay u qori ritaanuun mooye calayhi waa cala lmadkuur dheh waayo de inay laba inoo soo horeeyey annida iyo asafi اlawal calayhina waa tan oo damiirkii ifraad ahaan waxaan ugu celinayna waa calaa maa dukira waxaa lasoo sheegay wixii lasoo sheegay muxuu inoo jamcinayaa waa annida iyo asafi اawalba wuu inoo jamcinayaa haddii kale de waxay ahaan layd inan mid u celino oo kii kale markaa aanu dee mid ahaan aan u celine lasahamuu way u qori ridan lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogyihin maa fi tahjiiri tabkiirka iyo hore in loo tago salaada mar waktigeedi galo bilowga waktigaba lasii taga masjidkii aan la sugin iqaamo iyo marka la galayo ama kadaba tag arrintu aanay noqon atahjir waa atabkiir muطlaqan kama dhigayno jumcadii oo kale si ay barkood kuma fasireen e, waa atabkiir waa iyadoo hore loo tago salaadii un waktigeedii hore un bal matalan in la tukanayo la tago waxaa kuma sugan lastabaqu hadday taawihin lastabaqu ilayh tan dee qoririd uma baahno oo musaaxama ma jirayso e, way u kala dheerayn lahaayeen way way u tartami lahaayeen walow yaclamuuna hadday oyin ma fi lcatamati waa cishaa'iga oo jamac lagu tukado weliba meelihii looga aadaamaye lagu tukado iyo subxi subaxa waxa kuba suganee fadliga hadday garanayaanna laatawhumaa way iman lahaayeen oo halka lagu looga aadaamay ee lagu tukanayay iman lahayn iyagoo dee jamaacada ka qayb gelaya walow xabwan gurguuradba kuba yimaadeen oo dee xaba yaxbu xabwan waa markuu gurguuranayo o kale mزxina waa dabadoo lagu siqo haddaba walow kaana mashyu markaa ityaanhum xabwan say kuba imanayaan gurguurad ba haba noqoto ujeedadu mashaqo kasta oo ay kalaba kulmayaan taa way u adkaysan lahayn oo way iman ba lahay bal <clears throat> xadiidka le dhowr arrimood baa inoogu wada sugan ta hore waxa weeyaan waa fadliga aadaanku leeyahay iyo safka hore aadaanka fadligiisana waa ti aynu soo marno axaadiis waynoo horeysay safka horena dee sufuuftii kale waaba kaba fadli badan yahayo bal dee ilaahay subxaana watacaala inu kuba saliyayo kuwaa sufuufta hore kuba tukanaya waaba taa xadiis kuba yimi in fadligiisna waaba badanya hadaba safka horena waxaanay culimadu kuba ay yidhaahaan kolleyna wina halkan waa soo yar naqlinaya amase waa yar dheeraynaya ama xogaabu yar safkan hore mamduuxi axaadiisu fadligiisa ay kuba timaama ama isku beerintu waa safka imaamka ku xiga weeye kaas weeye dadka markaa ku tukanaya ama hore ha u yimaadeen ama dib de mar dambe intay dad meelo banaan kaba heleen haba yimaadeen ama de dadkii hore u yimi intay meelaha iskaba fadhiisteen meel ha kaba heleen waa safka hore un kan ku tukanaya ama mutaqadim haada ama mutaakhira safka hore imaamka kuba xiga kaas ba adigu ay tahay kolleyna daahirka axaadiisi waa tay keenayso <clears throat> ma barhkood baa yihi waa ciddii hore timi un xataa meel dambe haba kuba tukato markaa taas ma de axaadiisan kale ayaaban taa inoo faa'iideynahay haddaba in dadku haddii balkaba soo qaado aadaab baaba gaadhay de haddii mucadin raatib iyo isagii baaba kaba horeynaya صفaadkii la eegi jiray ruuxa mؤdinka ee bal dhawaaq dheeri iyo sawd fiicini iyo macrifo waktiga u garanayana waa lagu sinmaybo dad dee tacaduday baa صifadii laga wada helaya marka hadday ogyihin fadliga kuba sugan mid de mid un laguma daayeno hebel inoo aadaan lama yidhaaho lama yidhaaheno mid kastaba ana aadaami ana adlimi buu odhan lahaayo hataa hadday dee si kale ku kala baxaan waayaan sifaadkiina aan lagu kala horreysiin karahayn oo dee xaggii sifaadkiina way ku kala siman yihiin muadin loo eegi jiray maxay noqon layd de waxaabay noqon layd inay qurco ku kala baxaan in loo qori tuuro dagaalkii qaadisiye markii laga dhameeyey amana laga soo noqday un malaa caydhsigii qoladii iyo la raadsanayey ayaa lasoo sheegay mana mucadinkiina de waa laga yaaba in dagaalkii kuma dhintay mucadinkii de ciidankii qaadisiyo de markii dambe ay dhacdayba in ay arrintu noqotay de qir iyo qir ana aadaami iyo ana aadaami oo sacd bin abi waqaas saasay soo naqliyan u qori riday qori riday waa dee raqbadii khayr iyo tay joogtay tan rasuulka ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh tilmaamaye haddaba haddaanay si kale uhelin inay loo qori tuuro oo ruuxii kolba qurcada ugu dhacday un uu markaa aadaamo mooyaane midna midka kale uma ogolaadee nin kasta wuxuu ku dadaali bal taa inuu aadaamo xagga safka horena waa iyadoo dadka ay mar wada yimaadeen safkina aanu wada qaadayn haddii dee lasoo kala horeeyo intii hore ay buuxiso ka dambe kulama cidhiiriyo mayo iyagii dee ma soo cidhiiriyayo oo ma odhanayo anaa gelaya ee waa dad mar wada yimi oo haddii dee loo soo kala horreeyey kii ku usoo horreeya xaq ku leh lama soo kala horreyn mar bay wada yimaadeen meeshana ma qaadayso taasoo kale iyadana fadliga safkaasi leeyahay hadday og yihiin midun ma yidhahin hebelow iska gal ama intu dib ugama joogsado nin kasta inuu khayrkaas iyo halkaa hore gale ayuu ku dadaalayo haddii si kale markaa ku kala baxaan la waayo dee waxay noqon lahaydba in ay u barirritaan oo ninaka kale uun isaar lama yimaadeen un waayo weliba qurbo marka ay tahayna isaarkan wayusiruna calaa anfusihim walow kana bihim khasaasa waa wixii addunyo weeye lakiin markuu shaygu daaco yahay la isaara fi lqurab xagga iyada qurabta isaar meeshii ma jiro taasba weeye oo xagga waabata kalaahay kama cabiraan haddaba taas baa dhici lahayd bal markaa muhimku waxay tilmaamaysaa un fadliga iyo ay leedahay lakiin in midkood u kii kale uu ogolaado waaba iyadoon la ogeyn xaqiiqada fadliga iyo qadarka iyo sawaabka kuba sugan ama arrinta kale taajirku kolley dee tabkiirkan ruuxu hore u imanaya intaa uu joogaba salaad uu sugayaba ajri salaadeed ba u socda dee sida loo hadduu hore u yimaadona ajriguun baaba uma badnaanaya haddaba fadliga halkaa kuba sugan taajirku waa tabkiirkii maha salaad keliya waa salaadihiiba guud ahaan fadliga kusugan hadday ogeyn way usoo kala dheerayn lahaayeen unba wey ama catamadiiyo subaxa dee waa tan way noo dambaystaaba oo rasuulka ilahi wuxuu inoo sheegay dadka munaafiqiinta salaata ugu culus inay labadaas salaadood tahay ee kolleyna wakti ama hurdo laga kacayay kuma jiraan mar ruuxii u diyaar garoobayo dee waana waktigaas dulmadiiba hawlii lagama yimi oo markaa dadkii way kuba culus tahay oo sidaasaan u aragnaa jamaacadu labadaas salaadood inay jamaacadoodu ay ka yartay jamaacaadkii kale o dhan ba haddaba fadliga kuma sugan ee ay la dheeryihiin salaadaha kale hadday dadku garanayaanna si kast siday ku iman karaanba way ku iman lahaayeen bal intaa weeye xadiidkee lakiin mid baa jirto oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh halkan catama ayuu kaba cabiray salaadii cishaayi xadiidna rasuulka ilaahi baa ku yihi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh nimankaa reer miyigii yani idinka qaalib noqon salaadiinan waxa weeyaan waa cishaayiga magaceeda yaanu idinkaba qaalib noqon oo dee catamay odhanayeene waxa weeyaan kitaabkii ilaahay ilaahayba cishaai baa kuba sugan ba ah ayay ugu sugan tahay ujeeddadu magaca ilaashado diidmo uu rasuulka ilaahay diiday baa jirtay ama nahyin alcatama in cishaa'iga lagaba cabiro sababtuna waxa weeyaan dadka iyagoo acraabta ahaa ayaa maqribkay alcishaa odhan jireen waqtiga maqribka waqtigan dambena alcatama waqtiga dee geelmaalkay geelmaalayeen iyo waxyaalahaas ayaabay catamo odhan jireen ee markay habeenku madoobaado bal hadda rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu aleyh waa katan yihi oo kale marka waxay adigu kolley laba arrimood bay culimadu ama laba jawaabood bay halkan sheegaan midi waxa weeye nahyiga ahaa catamaha odhanina cishaayiga ha ku odhanina ayaa nahyi litanziih ahaa rasuulka ilaahay halkan catamo wuxuu ugu magacaabay si u caddeeyo markaas inoogu caddeeyo inay taasi banaantoonay xaaraan markaas ahayd in lagu idlaaqa waa qowl laakiin arrin kale oo de muhimaa jirta oo wejka labaadaho in iyado ay tahay halkan catamo la isticmaalay rasuulku isticmaalay maslaxa ayaa kuba sugan mafsado meesha ka ratibi laydna meeshay kagaba baxaysaayo carabtu lafta alcishaai waxay u isticmaali jireen maqribka haddii markaa rasuulka ilaahay yidhaahaba dee curfigoodiiba taa ahaaye law yaclamuuna ma fi lcishaa'i waصubxi waxaaba dhici karta dadkaas ama reermiga ama dee dadkii laftigooda iyo luqadooda tani ay ahayd ama curfigooda uu ahaa inay cishaayigan la sheegayo maqrib ay kuba fasiraan oo markaa macnihii loo jeedayba uu meesha fasaado ama madluubkiiba meesha uu kaba baxo rasuulka ilaahay baa markaa lafdigan ay garanayaan shaki jirin aan labsi kaba iman ahayn oo waa catama ayuu isticmaalo de had iyo goor laba mafsado hadday kulmaanna tooda yar ayaa lala yimaadaa si tii weyneyd loogama badbaado bal taasna waa jawaabta labaad ee xadiidkan iyo kaa kale lagagaba jawaabay xadaثna shayban iبn faruq qala xadaثna abulashhabi jacfar ibnu xayaan horeynu usoo maray can abi nadrat alcabdiy isagana mundir ibnu waxa weeya waan soo marayba mndir can abi saciidin alkhudriyi ana rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalama ra'aa wuxuu arkay fi asxaabihi ta'ahuran dibdhac asxaabtiisii oo dee masjidkii marka laba yimaado halkaa dambe farfadhiisanayo ama dee sufuuftii iyo waxyaalaha kaba dib dhacayo ta'ahur buu kuba arkay waa sufuuftii hore kadib uga dhacayaan oo meel dhanbaa la iska fadhiisanaya safkii hore iyo kuwii horeba banbanaan faqaala lahum wuxuu ku yihi taqadamuu hore soo joogsada oo fa'tamuu bi aniga igu dayda waliya'tama bikum ha idinku daydo man bacdakum cidda idinka dambaysa ujeeddadu dee walow imaamkaa keliya un lagu wada dayanayo haddana imaamkii marka aanu muuqan dadkii dambe u muuqan sawdkiisana aanay maqlahayn dadkan ka horeeya ee bal matalan safka ka horeeya isaga arkaya ficilkiisa u muuqdo ayaa iyagina ay ka qaadanayaan ficilkiisii oo iyagii bay kuba dayanayaan walow dee ay ahayd ay calaamo iyo amaaro ficilkii imaamka ay uba tahay marka wala ya'tama bikum man bacdakum laa yazaalu kama zuulayaan qowm qowm yata'akharuuna inay kadib dhacaan oo sufuuftii hore xataa yuakhirahum llahu ilaa ilaahay dibdhigu raxim naxariistiisiiba buu kaba dibdhigo ama fadligiisii weynaa manziladii sare uu gaadhsiin lahaa ilaa uu kaba dambeysiiyo xadaثna cabdالlahi بn cabdiلرaحman الdarimiy qala xadaثna mحamed بn cabdالlahi الraqashiy qala xadaثna bشhr بn mansuri can اljurayriyi can abi nadrةa can abi saciidi الkudriyi qala anahu qaal ra'aa wuxuu arkay rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam qowman qowm buu arkay fii muؤkhari اlmasjidi masjidka xaggiisa dambe ayuu qowm kuba arkay fadakara wuxuu sheegay milahu waa xadiidkii hore o ahaa in taqadamuu fa'tamuu bi waa xadiidka imakaan kaba soo baxnay oo ujeedadu meeshan ay dibdhacan markii hore lafdiga eeg wuxuu arkay fi ra'aa fi asxaabi ta'ahuran kan baa inoo fasiray masjidka xaggiisa dambe iska fadhiyeen dee xaggii horena way banaanaayeen markaa safkii hore ama saftii hore aba banaan iyagina meel dambe ay fadhiiseen markaasuu sidaa kuba yidhi xadaثna ibrahim بن dinari ومحamed بن xrb الwasidiy qala xadaثna cmr بن الhaysm abu qaطni qala xadaثna شhucbaة can qatadة can khilaas can abi raafici can abi hurayrata kolley sanadka imaka waxba dee joogsi iguma harharinba lakin qataade iyo khilaas iyo abi raaficun waa atba waa taabiciintii bay kamid yihin saddex taabici ba isku xiga can الnabiyi slى الlahu عalayه wasalama qaala wuxuu yihi rasuulki ilaahay law taclamuuna haddaa og tihiin aw yaclamuuna ama law yaclamuuna hadday og yihiin dadku way ma fi safi lmuqadami safka hore waxaa ku sugan ee fadli iyo hawaab iyo darajo sare ah lakaanat qurcatan waxay ahaan laydba gaadhitaanka la gaadho ama gelitaanka safkaa hore la joogsadaa qurco waa loo qori ridan la nina ninka kale uma ogolaadeen waa dadkii mar wada yimi haddii lasoo kala horreeyey kii soo horreeyey ee tegay aan isaga xagga dambe fadhiisan baa xaq ku yeelanaya wa qaala ibnu xarbin الصف الأولي hada صفka waaye ma kanat ilaa qurca oo low yaclamuuna ama low taclamuuna ma fi الصف الأwli laftiga hore ma fi الصف المqadam bu soo maaha iبn xarbi tiisa ma fi الصف الأwli laba sheekh buu mslim lahaaye ma kanat ilaa qurcatan lakanat qurcatan bedelkeedna ma kanat may ahaateen ba waxa lagu kala baxa ilaa qurcatan qurca un mooye xadaثna زهير بن حرب qال xadaثna جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرةa qال أنه qال qاla رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahi wuxuu yihi khayru sufufi rijaali awaluha sufufta ragga ka ugu khayr badana waa ka ugu horeeya wa sharuhaa ka ugu shar badanna aakhiruha ka ugu dambeeye weeye wa khayru sufufi nisaai dumarka sufuftooda ka ugu khayr badani aakhiruha ka ugu dambeeye weeye wa sharuhaa ka ugu shar badanna awaluhaa ka ugu horeeye weeyaan bal waxa weeye waa sufuftii salaada waktigii rasuulkana salawaat ullaahi wasalaamu calayh masjidkiisii markan eegno khulafadiisii marka la eego ragguna xaggan horun bay ku tukanayeen dumarkuna xagga dambe wax gidaaroo udhaxeeyena may jirin sitaare iyo daah loo kala xidhayena may jirine waa taasoo waa laysu muuqday waa laysu muuqdayba casharkan ka dambeeyana waaban ku arki doonaa iyadoo dumarka lagu odhanayo oo lagu odhanayey bal raggiina dee in badan dhaqaalahoodu liito mare keliya oo li ay dhici karta kol kol dee ururayso laga yaaba inay wax kaba muuqdaan xidhan ayaa la odhanaya dumarow ilaa raggu hagaag ufadhiistaan sujuudaha ka toosina waayo waa sufuuftii isku dhaweed khaasatan safka dambe ragga iyo safka hore dumarka ayaa taas ba ahay haddaba rasuulka ilaahay muxuu yihi ragga sufuuftooda waxaa ugu khayr badan ka ugu horeeya waxa ugu khayr badan ka ugu dambeeya guud ahaanba waxa weeye tan iyaga ma kala qaadayno safka ragga guud ahaanba safka ugu horeeyaba ka ugu khayr badan ka ugu dambeeyana waa ka ugu shar badan sharnimadna waxaa loo wadaa un xagga ajriga iyo hawaabka maha inuu ka ugu hor dambeeyo dembi yahay oo ruuxu ku dambaabayo oo sharkii dee yahay macnuu waxa weeyaan dee kii hore fadligaa weyn buu lahaa haddana kii soo xigay baa fadligii yeelanaya ka ugu dambeeya waxa weeya xagga marka la eego ajriga iyo hawaabka ka ugu yar weeye sufuufta ragga iyada taasi waa cala lidlaaq laakiin dumarka marka ay noqoto hadday dee rag la tukanayaan sitaa waqtigii rasuulka iyo xadiidka markuu sheegayeyba masjid keliyaa lagu wada tukanayaa waaba kuwa isu muuqdo oo kale safkoodan ugu soo horeeya ee raggii dee bal masalan sufuuftoodii ay iskuma dhow yihiin isu muuqanayaan waana kuwaa lahaaba bal madaxiina saraha uqaadina ilaa raggu ay hagaag u fadhiisaan si aanay ishooda waxyaala uguma dhicin oo waxyaala aanay uguma muuqan kuwa caynkaasa ayaa dee mukhaaladada ragga iyo aragtidoodan iyo waxyaalahaas ayaaba la arkaa inay waxyaale kaba yimaadaan oo sharnimadu halkaa weeye kuwa ugu dambeeyaana fogida ay ragga ka fog yihiin daraaddeed ayay tahay khayriyadooda laakiin hadday gaar isuba yihiin oo wax rag oo ay isu muuqdaan iyo taasi aanay jirin dee say culimmadu yidhaahaan iyada xukumkoodu waa isbedelayaayo ka ugu horeeya u mudnaanaya e, laakiin waa marka umuurahan ay dhacayso khaasatan baabna waa inoo dambeeya iyo aababti taa kuba tacaluqsanayd xdثna qتaybة بن سعيid qال xdثna عبدالعزيز يعني الdاrwrdي عن سهيل بhda الاسناaد والله سبحانه وتعالى سبحانك اللهمa وبحمدiك أشهد أن لا إله إلا أنت